xiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo isniin ay bixayso talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha labaad sanada labada kun saddex iyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal fiidnimadii caawa ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex isgoyska sinay ee magaalada muqdisho iyadoo dagaalkaasi uu ku dhaawacmay guddoomiyaha degmada yaakshiid suleymaan fargax haddaba waxaan eegi doonaa sida ay wax u dhaceen caawa hay-ada inay wax ka dhahaan dhibaatada shacabku meesha jooga loo geystay ila dad shacaba meesha dhibaato fara ka soo gaarto dad nooloola gubta maxwada qofoo xileysaa la arkiy waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan dagaal dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda oo salka ku haya kiis maxkamadeed oo uu ku geeriyooday taliyihii garoonka diyaaradaha doolow oo maanta ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysa doontaan wasaaradda waxbarashada waxa ay maanta qaaday imtixaan ay ku xulanayso macalimiin ka shaqeeyo iskuullada dowladda oo ay ku qabatay ilaa iyo laba iyo labaatan xarumood oo ka kala tirsan muqdisho iyo gobollada dalka warar saabsan ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan beegsiga al-shabaab iyo howlgallada ciidamada dowladda ay ka samaynayaan muqdisho maxakamayn doonaan ciyaal weerada iyo waxyaabaha manka dooriyo waa warbixin aad barnaamijka ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijkeena aynu ku guda jirno ayaad dhegaysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan umurahan folka adag umurahan wadafada haddase kala furfuro gobolka danka faydo sidhanagu taagano annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa cabdiraxmaan cabdulla rooble keyse waa mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo sixyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay isgoyska siina ee magaalada muqdisho fiidnimadii caawa waxaa ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda waxaana dagaalkan uu dhacay kadib markii halkaasi ay ka hor istaageen marid uu markaa doonayay inuu ku maro guddoomiyaha degmada yaakshiid iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada oo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada uu ka mid yahay ciidamada jakboyntiga ayaa rasaasta bilaabay sida uu maamulka degmada inoo xaqiijiyey waxaana la isu adeegsaday hub culus oo ay ciidamada labada dhinacba ay adeegsadeen inkastoo dhanka jakboyntiga ciidamada ku sugnaa lagu eedeeyey in ay hubkaasi adeegsadeen ku dhowaad afar ruux ayaa ku geeriyootay iska horimaadkan muddada kooban socday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay toban ruux oo kale khasaaro kale oo hantiyadeed ayaa meesha ka dhashay oo gaadiid halkaasi marayay ayaa ku gubtay oo mooto bajaajyo iyo gaadiid kale oo dadweyne ay ka mid yihiin sida gaadiid markaa amaba gaari siday gaaska lagu kariyo cunooyinka iyo gaari uu leeyahay gudoomiyaha degmada yaaqshiid gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada yaakshiid cabdulaahi shiilow ayaan wax ka weydiiyey xaalka goobta sida uu naqday iyo waxa gacanka hadalka dheliyey waxaana uu sheegay in gacanka hadalkan iyagoon ka warqabin ay ku bilaabeen ciidamada jagboynta ee ku sugnaa sida la wada ogyahay waxaan galan in ciyaar ay degmada yaaqshid la ciyaareysay tartankii degmooyinka gobolka banaadir eh, degmada shibis markii ay ciyaartu dhammaatay ayaa ciyaaryahan naga dhaawacmay oo isbitaal jaziira la geeyey ayaan soo booqanay kadib ciyaaryahankii oo alxamdulilah caafimaadkiisii uu soo roonaaday ayaan kasoo qaadnay meesha aniga gudoomiyaha aasanna inaan gurigiisa geyno ciyaaryahanka sukiska siina ayaan soo marnay eh, sarkaal ka mida ah saraakiisha booliska ee meesha ku qoran aan lagu yiri raashaan caawa wax mara ma jiraan aan ku dhahna mas-uuliyiin maamul degmaan nahay eh, hadii amar lagu siiyo waa lagu siin karaa waxdhiba ma jiraan laakiin madaxdii kaa sarraysay ushaag keliya eh, madax iyo mas-uuliyiin maamul degmo inaan nahay ushaag wuxuu yiri waayahay intuu telefoonka ku hadlaayey waa uu noo dalbaayey amarka noo dalbaayey ayaa waxaa nagu bilowday shike iska yaalay oo ciidamada jekpointiga ee ay leeyihiin lagu bilowday dabcan ciidamada jekpointiga joogana boolisina oo suuda jiraan markuu dashiiku bilowday kadibna waxaa sidaas ku bilowday shaqaaladii maxaa markugu bilaabay iyo khasaare beegsanaana meesha ka dhacay hanti badanaa ku burburtay shacab badanaa ku baaba-ay wax laga sheekeyn karaa mid meeshaas mayaaliin musiibo weynaa ka dhacday sababta marka laydinkugu bilaabay risaasta maxaa laydinkugu sheegay wallahi dabcan eh, taas in ayaga la weydiiyo ku fiican tahay annagu jawaabtaas ma hayno annagu waxaan ognahay keliya in baabuurteeni ay eh, weli meesha taallo xabadada shiika laga dhacay eh, saban naloo waday lagu dhuftay baabuur shacab Eh, ilaa haddana meeshay ku dirsan yihiin baabuurta yaalin marka annagu niman amar sugaayo oo gudbistay codsi ee eh, amar sugaayaan ahayn intaas wax ka duwan oo aan ognahay ma jiraan khasaaraha ka dhashay maxaa noo sheegi kartaa gudoomiye khasaaruhu waa ballaaran yahay wax lagu soo koobi karo eh, warna ma aha mana xadidna oo xadidan ma aha ilaa hadda dabcan lamaha ku shaqa ayaa soo gudbin doona laakiin khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo barwar hantiya intaba waa ka jira gudoomiyaha degmada yaaqshiid suleymaan fargax inuu ku dhaawacmay ayaana soo gaartay warkaas maxaa ka jiro warkaas waa run dhaawac fuuda gudoomiyaha gaaray alxamdulilaah waa fiican yahay laakiin waxa meesha ka dhacay runtii waa musiibo weyn musiibo weyn halkuu ku sugan yahay hadda gudoomiyaha dabcan isbitaal ah isbitaalada muqdisho ku sugan yahay ma rabo inaan sheegsheego soomaaliya dartood laakiin mid kamid isbitaalada kusugan yahay muqdisho maya waxaana kuyiri ciyaaryahan dhaawaco galabta naga dhaawacmay oo isbitaal soo qaadnay ayaa gurigiisa u wadnay ma la wadaagteen hay-adaha amniga marka waxna ma ka weydiiseen falkan sidau u dhacay dabcan waa la isweydiin doonaa waa baaritaanaa socdo mana u malaynaayo in wax sahal lagu iloobi karo inay tahay dhacdadan dhacdadii labaad waayo suwaca gudihiis waa ogtahay maalinda weydiin isgoyska siinay sidaas lamid ah ay ka dhacday marka wax sahlan oo la iloobi karo ma aha dhacdaan waa lais waraysan doonaa waxay nala tahay runtii dulmi cad iyo awood sheegasho tira badan ayay meesha ka jirto marka hubkii iyo xinkii loogu talagalay in al-shabaab lagula dararo in mas-uuliyiintii iyo madaxdii maamulka gobolka banaadir in loo adeegsado iyo shacabkii masaakiinta ah dadka aad iyo gaariga askar ma saareed meesha yaallo oo aad kaga tagteen mase jiraan khasaare askartiina soo gaaray ilaalada qaaska aheyd ee adigay gudoomi dabcan askarta dabcan askarta dabcan khasaare soo gaara waa jira dhaawac iyo dhimashaa jirtaan kule ah. waa gartay ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa gudoomiye shiino <laughs> waxaan kusoo gabagabayn lahaa runtii eh, madaxda qaranka madaxweynaha ra wasaaraha taliyaha ciidana iyo sirdoonka qaranka taliyaha booliska federaalka taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taliyaha qaybta guud ee nabasugida gobolka banaadir dhammaan waxaan ka codsanaynaa in arrintaas baaritaan rasmi ah lagu sameeyo mas-uuliyadaasna meel loo yeelo naga weli meeshay taallaa dhimashaa jirta dhaawacaa jira dulmi meeshaas ka dhacay mas-uuliyiinaa nahay dowladii federaalka in awoodeedii iyo ciidankeedii loo isticmaalo in dadkii mas ay lagu xamadeeyo oo lagu dhibaateeyo runtii wax fiican ma waxaan ka sugaynaa jawaab lagu qanco oo degdega insha allahu tacaala gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada yaakshiid cabdulaahi shiilow oo igaaga warbixinaya iska horimaad caawa ciidamo isaga iyo gudoomiyaha degmada yaakshiid suleymaan fargax ay wateen iyo askar ilaalisa jegboyntiga isgoyska siinay ku dhex martay dagaal kooban ayuu ahaa ee isla sinay ayaan ku guda jirnaa dagaalkii ka dhacaye goobjoogo ku sugan isgoyska sina ayaa igaaga warbixiyey xaalka goobta isagoo sheegay in dad shacab ah oo gubanayo uu indhihiisa ku arkay sidoo kalena khasaare xoogan uu ka dhashay askarta la geeyey jegboyntiyada muqdishona dhibaato xooggan ay ku qabaan dadka muqdisho haba ugu daraadaanee kuwa la geeyay isgoyska sinay oo muddo laba maalin ah amaba laba goor ah tan iyo bishan bilowgeedii isku dhac iyaga iyo ciidamo kale ay ku dhex mareen halkaasi maxamed cabdulaahi cali oo cariish ku magac dheer ayaa igaaga warbixiyey xaalka goobta caawa sida uu naqday kadib rasaasta xoogan oo is adeegsadeen amaba ay dhinacyadu isweydaarsadeen bacda saxaafadda dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogto iyo qof walbo mas-uula oo madax ka ee ah dalka oo ugu sarreeya madaxweynaha qaranka soomaaliya mudane xashii maxamuud cali sow waxaan nahay cabasho waxaan cabasho ka nahay ciidamada dowladda oo afar labaad saac waa markii labaad iskooska siinaay ee ciidamada dowladda ee dad shacaba isku kor xabsaday laba gocol culus iskor weedaarsanayaan qoriga beshiikaha iyo qoriga shabanka caawo khasaaro badanaa ka dhacay isgoyska siinaay baabuuraa ku gubteen mooto bajaajaa ku gubteen dad shacabaa ku gubteen lama soo koobi kara waxa meesha ka dhacay dacdo xanuun badan oo dadka dhan oo deegaanka wada saameyso waaye dhalinyaro badan oo kafayna iskaaga cadayaan in bulshada haldoorkeeda ciidamada dowladda ay ku hor dagaalamaan maqdeeda cidda laga rabo dowlada soomaaliya waa oo madaxweynaha iyo xaashi maxamuud gudoomiyaha degmada yaaqshi iyo ciidamada degboontiga siinaa joogaan oo ayagana dadka jidka ka celaayaan oo gudoomiye ahaado taliyo ciidan ha ahaado wadada mari ma kartid dhahayaan ee dagaalka siinayaan waxaa u baahannaha in nagala qaado ciidankaas waxa ah oo soo wada iibiyaaweyn waaye intaanana deeqdo waa markii labaad oo dad shacaba korkooda la isku horcabdagaayo dad iska ganacsaayo islaamo cajiin gadaayo qaad gadaayo gabda oo waxgadaayo shaahi gabda waxgadaayo kudashiin maqaayadaha ku yaalo laga cunteeyo waa goob ganacsi waay waxa saas layskugu eh, intaasoo dhan dhibaata soo gaarta caawa oo halkaan lagu soo koobi mas-uul miyaa watay ciidamada kale ee goobta maraya mase ciidanka oo goobta maraa mas-uulaa wata gudoomiyaha degmada yaaqshigaa wata qooqantiisaba hadda ma waa gartay ciidanka kalena koontaroolkay joogaan oo warana lahaa ciidamo oo isgoyshada hadda lagu soo daajiyo nabadsugida waayo ciidamada isgoyshada lagu soo daajiyo isgoyskaanfiinaa kuwa joogo aa ugu dhib badan oo mas-uul eh, hadda maalin horeete falka ah ka dhaca waa lawada ogaa soomaalida dhan way ogtaha annagana waa ognahay ciidamo oo kale oo military oo afar biri ka hor ama shan biri ka mm. hor oo nin civil military sarkaalo la yaqaano caana oo watay nafto kale iskugu xabadeeyey marka waa wax nagu soo noqdo markii labaad in ay dowlada soomaaliya madaxweyne xashi maxamuudi dadkan doorteen ay u ololeyeen fariintaa inay madaxweynaha la gaarsiiyo inuu wax ka qabto oo amniga dalka u soo noqdo madaxweynaha waa codseynaa muslimiinta gobolka banaadir ee hay-adaha amniga inay wax ka dhahaan dhibaatada shacabku meesha jooga loo geystay ila dad shacaba meesha dhibaato fara badan kasoo gaarto dadna noolaa gubta waxwada ilaa intuu la egyaha khasaaraha meesha khasaaraha ma la qiyaasi karaba oo hadda dad shacabka waa loo diido dhulka dhan ciidana xirka lama geli xataa lugtoo lugtaa la diido waayahay eh, wax kale oo khasaaraha oo aad ogtahay tahay miyaa jiro baabuur siban ku dhacaa jiro oo waxa siday baalahan maaragtay oo gaaska ah oo cuntada lagu karsada mhm. sankaas baabuur siday oo dameer habargidin maalaanecda oo yeerka ah, shiban ku dhacay baabuurkaas mootooyinka ah, ah, wadada socday iyo wixii isdhacyaacay baabuurkaas sowlixi ka baxayaa dadka dhibaateeyuusaan waa gartay haa marka dhibaato aada u baahadsanaa dhacday inta naxariisto inta dhaawacatana alle allaa boogadhayo caafimaadtaama allaa siiyo khasaarahaas meeshaas ka dhacay dowlad soomaaliya waxaa laga rabaa nafteeda sababtoo ciidan dawlaa wax meesha isku dila gudoomiyaha iyo ciidanka meesha jooga in marka dadkaa shacabka ay dhibaatada gaartay in laga qaadaa la rabaa waayahay khasaaraha gubashada gaadiidka ilaa laba ayaa naloo sheegay maxaa ka jiro waa sax baabuur kale oo labada baabuur jidkayba taallaa mid waxaa ah iskale gudoomiyaha boqolkiisa waay baabuurkaas oo oo yar oo dameer habargibirka oo asigana siday Eh, gaas waayahay gudoomiyaha inuu dhaawac yahay arinkaas maxaad ka ogtahay adiga waxba kama ahay saaxibk nin la arko markii meesha laysku cadbadeeyey nin la arka doon jabuu yahay oo ma dhaawac ugu gaaro kaarka waxeeda hore u qaadan waa gartay haa marka guddoomiyaha xaaladiisa kama haayo laakiin meesha laga wadaa aniga aan ka warhaaya keliya oo ciidanka ugu yimido gurmadka ay wadeen imise daqiiqay markaa israsaasaynta socotay intaad meesha ku wallaahi in in muddo ay socotay risaas israsaaseynta dhowr iyo labaatan daqiiqa camal ay socotay waa isguuska siinaa waa iska samxag oo jaam waa taqaanaa mutuubilka inta u socdo kuwa bakaaraa u socdo kuwa sanca u socdo kuwa jirnaal daa-uud u socdo kuwa oo u soo socdo taalada dirdirka daasoon waa isguusyada ugu jaamka badan oo ku jiraa siinaay waa gartay ilaa hubkaas sidaa u culus in laysu adeegsado maxaa keenay yaasa gacan qaadka bilaaba labada ciidan magaalada dhexdeeda oo magaalada dhexdeeda weliya wallaahi dawladeydaa laga rabaa inay soo xaqiijiso dhibaatada bulshada loo geystay iyo dadka meesha isku dagaala ciidan dawladeed hadda maaha waxaa meesha isku dilay ciidanka dawladda waay oo shaarka dawladda wataa oo mas-uuliyiinaaba laga ciidanka dhac gudoomiyaha degmada ciidankiisa asaakan ka mas-uula ciidankan kaloo meesha lasoo dhigana waxaa ka mas-uula mahadsalaad asaa wax laga weydaa dadka in wax laga weydiiyo dhibaatada caddigiisata ayaga waayo waa gartay ugu dambayntii maxaa ugu baaqaysaa hay-adaha amniga ku shaqada leh maadaama falalkan ay soo noqnoqdeen muddooyinka inay qaabkan wax ka bedelaan oo ciidan nidaamsan oo ciidan kale aan xadgudayn in dowladda ay situation samayso ee isku gartaan labada ciidan meeshaa mari ma jirtid qof mas-uulna in la yihaah waa dhibaato inteeda la eg intana oo la yaqaano haddana guddoomiye degmo shaqsi caadi ma maaha in la yihaah wadadaa mari ma jirtid oo haddana xil dawladeed haqaayo oo degmo maamul maamulo uu ka yahay waa wax lala yaabo ciidan nafteeda waxba meesha ku jirto in laisweydiiyo u baaha kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi cariish oo ahaa goobjoogo ku sugnaa isgoyska sinay muqdisho gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran wagaag saaxiibayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana dagaal dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda oo salka ku haya kiis maxkamadeed kaasi uu ku geeriyooday talihii garoonka diyaaradaha ee doolow ayaa maanta ka dhacay isla degmada doolow ee gobolka gedo dagaalka ayaa salka ku haya kiiska oo loo heesto amaba kiis maxkamadeed oo loo heesto cabdulaahi cosoble oo ah sargaal ka tirsan militariga soomaaliya oo ku eedeysan dilka allah u naxariistay aadan gaara cabarwaah oo markaa ku dhintay ciqaab markaa uu u geystay sargaalkan kadib baaritaan uu ku waday waa ninkan dhintay allah u naxariistay oo ku eedeysnaa dilka taliyihii hore ee waa qeybta amaba aan yidhaahdee taliyihii ururka sideed iyo labaatanaad ee guutada tobanaad ee xoogga maxamed aweys oo dilkiisu uu ka dhacay xerada u k ee degmada beled xaawo ee gobolka gedo marxuumka allah u naxariistee aadan gaarac xabarwaa wiil ay walaalo yihiin ayaan wax ka weydiiyey sida uu u dhacay dagaalka kooban ee maanta ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo iyo xaalka caawa sida uu yahay markii meeshaas ahaa dhaawac iyo raggaa baxay shiliga diyaarada ee kacday ka badboodan odayaasha ah dhaqanka degmada iyo dhalinyarada degmada iyo degmada ee dib u soo celiyey degmada iyo nabadgelyadoodii aadana wax kama taagana gudaha degmada iyo baafyada toona waa kama jiraan waa gartay shaqaaqada maanta maxaa dhaliyay shaqaaqada maanta waxaa dhaliyay sidaa la socotaan ama ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ogtahay walaalkay dulmale aadan gaara gacankudiisdhihii jiray oo maxkamadana ka tagtay inuu dilay maqalkii la qaaday oo maxkamadana la saaray ansuyana xukunkiisa ayaa waxaa saaka mar qura laga war helay in ciidan badel lagu sameeyo barbar ahoo guurahayo gaari hodal aho la baxaayeen uu saaran yahay warkii markii la raadiyeyna maxaa la dhihi jiray ee sax noqotay ciidamada halka ayaga ahayd wada waa amniga booliskiina wakiilad isugu jiray iyo ciidamadii iyo ciidamadii ayaga ahaa inay xabado iswadaarsadeen dagaalka meesha ayaga ahaa ka dhacayna uu ku geeriyooday taliyihii amniga garoonka waana ku dhaacamay taliya ku-xigeenkeena wasiirada gobolka shaqaalaha sida ayada oga dhacday walaal waxay ka bilaabatay in ninkaas gacan ku dhiiglaha sida qasabka ah dowladda ee garoonka ooga baxsatay isagana weli xukunkiisana ayna xigin maxkamadii qaadayna garmaqalkiisii waa gartay ciidamo beeleedya inay ahaayenaana soo gaartay ciidamada garoonka kula dagaalamay ee dagaalku uu dhex iyaga iyo ciidamada gorgor warkaas maxaa ka jiro niyahow xaqiiqada taas way ka fog xaqiiqada meesha ka jirta waxa ay tahay ciidamadaas gorgor oo la baxayo ninka asaga ah ciidamadii amniga ee meesha joogeen oo shuudiii booliska ahaa unba meeshaas ku dagaalamay wax shacab ah ama maleeshiya beled ah oo ka jira doodoolo ama doodoolo maleeshiya beeleed eh, jooga ma jirto doodoolo booliis iyo nabadshubid iyo ciidan maxaa la dhihi jiray militari ah dowladahan dowlada federaalka u diiwaangashan dhammaantood qof shacab ana ah, doolor qori kuma qaadan karo macdool lama aha qof shacaba ah, doolor inuu qori ku dhex ama qori intuu kusoo qaatay wax ku hadlayo sababtiinba doolor boodar feelo leedahay ama xuduuda leedahay etoobiya eh, muddo ka badan labaiyo toban sanana waa nabadgelyo wax maxaa la dhihi jiray eh, shacab ah ama maleeshiya beeleed ah oo bada boqori ku qaadan karna malaha maraawaan weye lama rabaabinahayo iyo kiisbax lagu kiisbaxahayo in maanta isqaaqada dhacday laga dhigo maxaa li jira wejika lagaloo habo loo sameynaya tan ayada ah moogiyo wax xagdartaan ilo oo eh, cadayaato ka jira malaha in shacab soolo joogo uu u qaadan karo maarna macquul ma noqonayso ayada waxa isdagaalay iyo yihiin marka ciidamada dagaalku dhex maray ma gorgor ibliiska dagaalka uu dhex maray waxaa weeyaan ciidamada booliiska soomaaliyeed ahaa eealaa kaliya awaangelay booliiska ahaa oo kaliyaha u ahaa iyo ciidamadii maxaa la jiray nabadgeeyada amisom ama atlas ee meesha degan maadaama ciidankan booliska ay mas-uuliyadooda eexayeen garoonka iyo nabadsugidaba garoonka ay masuuliyadooda uuliyadooda eexayeen ayna soo galeen nimankaas ayaa gacan kudhiidihii wiilka dilay ee wato waxaana ugu falaarsanaa in maxaa lii jira aanan la qaadi karin ninka asaga in maxaa lii jira lagu balansanaa shaqaqada halka ayaga ka dhawaatay waxa xabada iswadaasadeen waa ciidamadaas ayaga iyo ciidamada amni ee ciidamada soomaalida iyo ciidamada afnes oo meesha joogo iyo ciidamadaas dalka ka ah wax shacab aho marka ayagaa meesha joogay oo qof watana ma jiraan xaalka hakuu ku marka xaalka wuxuu ku dambeeyey ninkii waa lala baxay oo diyaaradda la saaray ehm, waana tagay ninkaas abaha in muqdisho laga dejiyo waa soo gaartay wixii kaa ka dambeeyana xaalada waa iska dadkaba odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka degmada xaalada waa dejiyeen wax hadee marka ayaga aanalisiyo dalaad oo hubuta meel taaganna ma jirin ciidamada dowladana xeryahoodii iyo xarimahoodiia kala aadeen daawacyadoodii iyo meyd arintoodaana kala aadeen laamaha amnigaana maxaa ula jiray maxamed cabdulaahi cali ayaan wax ka weydiinay xaalka beledxa waa xaalka degmada doolow ayuu ahaa oo igaaga warbixinay weli xog waraysi ayaad maqlaysaan markana beegsiga al-shabaab iyo howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameynayaan muqdisho ma xakamayn doonaan ciyaalweerada iyo waxyaabaha maanka dooriyo warbixintan ayaa idinkaga diyaarin magaalada muqdisho ayaa dhibano u noqotay sanadadii dambe qowlaysato wejiye badan leh oo ay ka mid yihiin kooxaha ciyaalweerada waxaana dhac dil iyo kufsi ay ka geysteen qaar ka mid a ah xaafadaha magaalada muqdisho dadka shacabka ah ayaana qaati ka taagan in wax laga qabta ayna aad ugu baahan yihiin kooxahan u abaabulan sida gaangiska waxaa laga nastay kooxdan bilihii dambe kadib howlgallo joogto ah oo ay sameeyeen ciidamada buliiska soomaaliya balse labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayay ciyaalweeradu waxa ay dileen dhowr qofood iyagoo sidoo kale dhac iyo boob geystay mid ka mid a ah waalidiinta oo dhibano u ah kooxdan ciyaalweerada ah oo lagu magacaabo abuukar xasan fiidow kaasi oo dhowr habeen ka hor ay ku dileen wiilkiisa magaalada muqdisho ayaa k nn u sheegay in dhibaato joogto ah ay maalmahan ka wadaan xaafadda tawfiiq ee degmada yaakshiid oo ay ka geysteen dhacdadan dilka ah haddana ay xiran yihiin qayb ka mid ah dadka lagu tuhunsan yahay inay falkan ka dambeeyeen laba sac ay bariga ahayd mafahamta marka nin wuxuu iska yar ahay laba sax iyo kuwa axmadu meeshan ka jiray laba sac aylan soo gasooyaha ningu waa la dilay niman waaweynooda hoosiniminoo gaanjistarreehan jira oo tawxiid iyo wax ka dhexeey oo ilaahay abuurtay maba jirinba marka meelay iska fadiyan waa lagu baaasha tawxiid iyo waa ka ordeen asigu ogdiya waa dhacyo uu dhacayna lix tawri toddoba ugu gurta waa maxnay saldhigaan tagnay meydkian qaadina saldhigaan yani kuu soo dhameeyey hadda tawfiiq waa tawfiiq telefishinka iyo sida waa tawfiiq iyo sida tawfiiq intu baxay haa haa haa qaali soo qabteen waa xirayihiin xaafadii ka tirsan xaafadii ka tirsan nimankan xaafadii ka tirsan maadada garanayo maaha waa leo leo xalay keliya saddex saddex la dilaalkiya saddex laba inay daawacantaan umadaha in loo dhig haa haa haa haa haa ilmadan oo dhan joogta ilmadan oo dhan xalay weliba ciidanka ciidanka wiilaa xabadiyo meesha xabado ka sidee markaasay kala xaadeen maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ciyaal ciyaalweeradu bedeleen qorshihii ay ku howlgeli jireen gacan bir ahna lagu qaban doono waxaana hadalkiisa uu sii raaciyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboh in ay ula mid yihiin ciyaal weeradu al-shabaab oo kale maadaama ay naftooda iyo maalkooda dadka shacabka ah ay ka ammaan heli waayeen weero ayaan dhoweed aadaan ula dagaalnay boqolkiiba sagaashan hoose u dhexe hadda waxaan maqlaynaa degmooyinka qaarkood inay ku soo laabteen ayagoo weliba maaragtay eh, aad moodid qorshe kii hore ka bedelan inay inay maaragtay ku howlgalayaan waxaan rabnaa mar kale inaan ku celinno baaqii ahaa waalidiinta aan u dirayna magaalada muqdisho degan ilmihiinna cishada ciyaal weero sideedaba qofkii dilaaya qof ama xoolihiisa dhacaya ama naftiisa goynaya ugama duunna midka maaragta khawaarijka oo raba inuu maaragta naftiisa gooyo xoolihiisa uu baad ku qaato maxaa yeeley adiga qofkii ku dilaya ku dhibaataynaya xoolahaada qaadanaya iyo midka maaragtay eh, laleeyahay eh, waa khawaarij waxba maaragtay kuma kala duwan waxaan rabnaa qof kasta oo dadka dhibaato u geysanaya gacan bira in lagu qabto bilowgii toddobaadkan ay kooxda al-shabaab soo saartay hanjabaad ka dhan ah ciyaal weerada iyo dadka iibiya waxyaabaha manka dooriyo oo ay ku sheegtay in cabasho ay kaga timiday dadka shacabka ah ee muqdisho kadibna ay ku bartilmaamaysanayso kooxaha ciyaal weerada iyo dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriyo kuwaasi oo dhibaato ku haya dadka muqdisho go-aankii ka soo baxay maleeshiyada al-shabaab fulintiisa qayba ka mida ah magaalada muqdisho ayay ka hirgeliyeen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana ay dileen saddex ruux oo ay ku sheegeen inay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriyo iyo dad aan ku lug lahayn balse ka agdhowaa goobaha waxaa lagu iibinayay iyagoo sidoo kale dhaawacay laba kale waxaana muuqdo dhaqangelinta go-aankii ka soo baxay al-shabaab in ay fulinayaan markan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ayaa iyaguna xalay howlgalla ka sameeyey xaafada ka mida magaalada muqdisho waxaana lagu eedeeyey sidoo kale hay-adaha amnigu in ay wax ka qaban waayeen falalka ay ku kacaan ciyaal ciyaalweerada amarka al-shabaab haddii uu ka hirgalo magaalada muqdisho waxa ay ku noqon doontaa dowladda soomaaliya in ay dhex dabaalato fadeexad ka dhan ah xakamayn la'aanta kooxaha ciyaal ciyaalweerada oo ilaa iyo hadda aysan jirin mid ka mida ciyaalweerada oo loo xukumay dilalka iyo dhaca ay ka geystaan magaalada muqdisho tan iyo soo ifbixidii kooxahan mid ka mid a falaqeeyaasha arrimaha amniga ka faallooda oo lagu magacaabo doctor mukhtaar maxamed cali ayaan wax ka weydiinay waxaa ka dhalan karo haddii al-shabaab magaalada muqdisho ay ka hirgasho awaamiirtooda lana waayo kooxaha ciyaal weerada iyo dadka ka ganacsado waxyaabaha maanka dooriyo waxa uuna sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in si deg deg ah ay uga jawaabto hadalkan ka soo yeeray al-shabaab waxna ay ka qabato kooxaha ciyaalweerada neew aada baad u mahadsan tahay waxay dhalin kartaa shaki ay dhalin kartaa runtii waxa weeye maaragtay shabaab muuqda anaga hadda xamarna lama joogaan laakiin muscafin inuu hadlo oo yidhahda ciyaalweerada iyo waxa kamriga iyo balaayada dadka daroogada keena ayaan tallaabo ka qaadaya horta dhinac markaad ka fiiriso waa fiicantaha waa sax aawa dowladii marka dadka canshuurta ka qaadayso markii abu muscab uu ah leeya camaraan maaragtay aan nadiifinaya dabcan haddee wax walba marmar waxaad is leedahay ma heshiishaa lagu yii oo ma lagu heshiiyey in maaragtay ciyaal weerada iyo dadka kamriga keena ah inay maaragtay nimankaasi cirib tiraan ayaad marka ugu soo dhacaya shacabkii waa yaabanya dowlad dadka ayadaa tira waa u maqannahay ayadaa canshuurta qaada ayadaa u dowladaysa ayadaa aeroboortkii joogta dalolba ayadaa joogta dibadii ayadaa safaarada ku leh aawa dowladii waxa weeye jawaab jawaabaa laga rabaa laakiin hadii ay tahay arrin kale oo isroog yihiin ayaga iyo al-shabaab hadda waxa weeye ciyaalweeladu dadka waa dhibeen dhibaatay u geysteen waa lagu dhiftooday dadka daroogada cabana waa buuxaan oo aada iyo aad dadka u dhibeen hoteelada kuwa ku tuntaa ayaguna waa dhib keliya saddexda qodob ay sheegeen al-shabaab saddexduba dadku waa necab saddexda qodob oo dadku intii tiraahda waxbaan ka qabanaya dabcan waa lagu taageeraya laakiin meeshaan hadda dawlad joogtay dawladdii shabaabka miyaa isog ma shacabka muqdisho ayaa naawilaya in mar uun ay helaan neecawda nabadeed kuwaasi oo dhib joogta ah ay ku hayaan ciyaal weerada tuugo u soo gashatay tuutaha ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab oo geysto weeraro uur ku taallo ku noqda dadka shacabka ah ee muqdisho warbixintaasi waxaan ku eegeynay dhibaatooyinka muqdisho ay ka geystaan ciyaal weerada iyo hanjabaada ka soo baxday al-shabaab sidoo kalena hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya oo labalaabay beegsiga ciyaal weerada iyo soo qabashadooda xilli muddooyinkii dambe ay kordhiyeen gaboodfallada ay kula kacaan dadka shacabka gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka xogwaraysi ayaad maqlaysaan ugu dambeeyey aan isla sii gaaraynaa markaanse waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay wasiirka waxbarashada faarax sheekh cabduqaadir wuxuu yidhi baaqeen waa barashada dadweyna in la baahiyaayo la ballaariyaaye in la baahiyaayo la ballaariyaaye wargaa cabdilow ra'iisul wasaare xamse cabdiaaro aasna itixaanka furay wuxuu yidhi waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waar kalamaanay war ma haysiine saddex iyo macallin baa isdiiwaangeliyey baa la yidhi siddeed baa ku soo baxay baa layidhi itixaanki kii hordhac ahaa siddeeddii kunbaa maanta intixaanu fadhido saddex kunbaa laga xulaya waana tii la yidhi macallinku waa maskaxdii duunido malaasan moojadaheeda kala mirtay macnaysay maankii qarsoona waaqloodin waliba ku tabtay murtida dhuuh aqoontiisa baro lagama maarmee war waxaa la yidhi ruuxii waxbartaa tacliinkuugu baaqoo jahli kaa badbaadiya wasiirka waxbarashada faarax cabduqaadirna ka mid eh. markii dalku burburay oo waxbarashadii baaba'day dadkii u istaagay dib usoo noolaynteeda maanta meeshay maraysaana waa meel lagu farxo saddex kunoo macallin inay dawladdu shaqo siinayso itixaan lagu kala reebayo lagu qaybinayn war amadheero walayntan mooshiidii eh. faaraa wasiirka nagadi aryaadhaha beriga imtixaanka siyeeda kuna macallina u fadhiisata waxaa kamid mid la yidhi eh. hooyo umula iyo odageeri buga anugu faarax iyo wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsahayaa alla lamadaas macallin hadday imtixaanka ku baasi waayaan binfadlakum musuq maasuq naxariisa in loo sameeyo aga oo cabdulow haddamba musuq maasuq baad codsanayood naxariis ka dhigaysaa war musuq maasuq wuxuu reeban yaho xaaraan yahay marka qof muwaadina xaqiisa lagu duudsiinayo marka hooyo ayadoo umula istixaan u fadhiisatay iyo odageeda in shaqa la siiyo loo isxaanfalaa waa banaanta war kalamaaney galay waxbarashada qos ayaan idiin hayaa iga dhegaysta war cabdikuusow tartan suugaanada la qabanaya alla lahaaye maa kaas uga qaybgeshid fagaarahan liseanelen jasuurweyfade waramu koob ka qaadaa warreeraas caanadgaba waa yaqaanin laakiin dagaalay ku jiraan maasaa isoo saarane marahallay saara miyow cabdikuus yidhi wargabayga hagi dhex gelinine waxaa la yidhi hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye arday dhiganaysay maadada qaanuunka ayay waxbarashadii u soo dhammaatay waxaa la gaaray xilligii ay qalinjebin lahaayeen keliya laba bilood ayaa uga harsaneyd inay qareeno noqdaan oo ka shaqo bilaabaan maxkamadaha dowladda xiisaddii ugu dambaysay waxbarashadooda ayaa waxaa uu soo galay macallin b h d ka haysta cilmiga qaanuunka macallinka aad ayuu u caraysnaa wuxuu bilaabay inuu ardayda ku qayliyo qaar ka mid ahna canaanto dabadeed arday ka mid ah ardaydii fasalka ku jirtay ayuu ku amray inuu fasalka ka baxo ardaygiina isagoo yaaban ayuu fasalkii isaga baxay macallinkii darsigii ayuu guda galay markii uu cashirkii dhammeeyey ayuu ardaydii waxa uu sheegay inay dhammaantood dhaceen oo ay qasab tahay inay dib u soo bilaabaan waxbarashada qusaysa qaanuunka maamulkii jaamacadda iyaguna yaaban ayaa macallinkii u wacay waxayna dhaheen ustaadowsay wax ka yihiin kadibna wuxuu ku jawaabay waxay arkayeen in arday aan waxba galabsan aan bannaanka uga saaray fasalka way ogaayeen in waxa aan samaynayay ay qalad iyo dulmi ahaayeen haddana iyagoo og ayay ka aamuseen ardayga aan bannaanka u bixiyeyna isaguna ima weydin sababta aan fasalka uga saaray sidaas daraaddeed buu yidhi ardaydan uma qalmaan in la siiyo shahaado qaanuun oo ay maxkamadaha dalkeenna ka shaqeeyaan hayahee cabdikuusaw gabadii aad berigoo dhan noo tiri haysa mahaas maw nooga eg yahay abdilow lankamayn dhaliil gabaa hortuba dooleyhaay warmadayow gabay doolli maahane eh. waa xigmad cabdikuusna xigmadow sheegay war xigmadda cabdikuusaan soo xasuustay ra'iisul wasaarihii hore maleesiya maxaatiir maxamed ma tartanka macallimiintuu ka soo qayb galay maykan gabayadoo ka qaybgeli doonaa war ayaya riyootaya iyadoo qarweysa waxay tidhi eh. dalka in mustaqbal ifaaya uu leeyahay waxaan ku gartay eh. tartan suugaaneed eh. iyo tartan macallimiin loo qabanayo ayaa hal mar la wada bilaabay war hanaga dhexgelinina warke waxaa la yidhi war hanaga dhexgelin maynaad c b bda u subaahan iseefgareemaku weelase war waxaad weelaynaysa kuguma haysteen raysul wasaarihii hore embelesiya mactiir maxamed intuusan raysul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada noqon ayuu afartii ka qaybgala xaflad arday ku qalin jabinaysay intii xafladu socotana mahatiir wuxuu soo jeediyey in macallimiinta la tartansiiyo macallimiintiina wuxuu u qaybiyey buufino mid kastana waxaa layidhi inta buufisid ah. lugtaada ku xidho markay macallimiintii arrintii wada sameeyeenna ah. barxad weynaa laysla tegey kadibna wuxuu soo jeediyey haddana ah. macallinkii ilaashada hal daqiiqa buufinkiiso aysan ka banjarin abaalmarin buu leeyahay daqiiqaddii tartanku markay bilaabatana macallimiintii waa isweerareen iyadoo mid kastaaba midka kale inuu ka banjariyo buufinka rabo inta badan macallimiintii buufinadoodii waa la dilaaciyey daqiiqadiina waxay dhammaatay iyadoo in yari buufinna haysato nabad qaba kadibna isagoo yaaban maxatiir maxamed wuxuu yidhi qofna kama dalban umana dirin qofka kale buufintiisa inuu dilaaciyo haddaad iska joogi lahaydeen oo qof kastaaba haysan lahaa buufintiisiyo nabad qabta kulligiin abaalmarin baad heli lahaydeen laakiin fakar qalad qaladaha iska dhaadhiciseenoo qof kastaa wuxuu ku fakaray inuu ka kale guuldarraysto si asagu u laakiin macallimiinta dhani waa wada guulaysan kareen wax khatarihina ma jirin ummad kastana waxaa laga rabaa inay ka fakaraan si ay wada guulaystaan wakhtigii ay ku bixin lahaayeen inay ishagardaameeyaanna ay horumarkooda iyo inay wada guulaystaan ku bixiyaan aryaadhaha guul garashaa ka horraysee aniga horta lama guuloodaa ii muuqata haddii hagardaamo leeska dhaafo midu waa dagaalka shabaab lagu qaaday midna waa waxbarashadiyo haddaan maraysa saddex kunoo macallin in dowladdu shaqaalayso muga lamada cadow ee dalka ugu daranna waa jahli iyo qawaariij in la cirib tirana waa muhiime qalbiga warkiinna khayru sheega war cabdullah waxaan maqli jiray saddex adow ayaa jiray dadka soo dibi jiray oo cidhiidhi gelin jiray markaa laba unbaa soo hadhay baadna leedihiinoo mid miyaa laga takhallusay warwaaqlow jahle iyo khawaariij baa lagu sheegee ma goosashada saddex uga dhigat naw gaw oo yaa deen igu leh war kalemaanay war ma haysiine madaxweyne farmaajo hadda ka hor waxuu dhowr mar sheegay lixdan iyo shan arday inay waxbartay dowladda uu madaxweynaha ka yahay marka horumarka waxbarashadu ma cusba warawowood laguwar ma haysaane ra'iisul wasaare xamsa wuxuu yidhi goobaha waxbarashada waa in degdeg dadka degan u banneeyaan ciddii loogu yimaadana ayaday u taallaa sababtoo ah dalku waxbarashu u jahaystay markay darag t m ka mid yahay godkooda biyo ugu soo galeen may ardayda ka mid noqdaan barwaaqlo ordada ku dambayse dagaalka jooji hort waar adeer hanugu buuqin ordoo meeshaad ka timeed waaqlo usan meelikakoydaan annaga teena war ibraahim cusmaan wuxuu yidhi sii fiyaaf soomaaliga wuxuu ku yahay sooyaal waxqabad marka wax badanaa sifigiinna keena laydi yidhiye ah. af soomaali u barta war kalamaanay waxbarashada adduunka meeshay maraysa lama socotiine ah. xarunta dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax shuuriye ah. waxay qabatay barnaamijka aqoon iyo ogaal oo lagu marti qaaday brofesor cali jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga jaamacadaha maraykanka waana qabiil b h d ku haysta dadkana wax ka bara suugaanta afrika yurub maraykanka aasiya iyo tan caalamka islaamka oo tartan suugaaneedka la qabanayo miyuu khasooe ka yah war maraykanka barahoayalagaari warwarka halawaalaninee kulanka ay xarunta qabatay waxa uu ahaa wada sheekaysi brofesor cali jamcaale lala yeeshay waxa uuna kaga sheekaynayey xog ogaalnimadiisa muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo suugaanta barashada cilmigu waa awood lagu badbaadaa miyuu yidhi gorosho gaal irmaamu gorosho darona gurdhun weeray war madayow ciddi gaal maalaysay u taallaahe bashiir maxamed xirsi inuu qurbajoog yahay yaamuug markaad kudhaga hadlayso waa barootalyambe waar kalamaanay war mahaysiine anigiyo saaxiibka isma ma hayno maanta sababtoo ah aari cadday uu sii marayaa sidaanu maqallay aniguna gooja ah cadaan joogaa lowya caddan ayaa jooga war waxar caddana maxaa idinka jira war ceelcadda ma imaan karaan horta inta kaleba ha joogtee gooja ah cadda ninka jooga warkiisu waa cadyah war seertaraxfaadday uma tali ninkaas kamana amar qaato maa kobti oo unsulkaanka surideen maa beentii u bisaga dimakooy koran war xildhibaan shaar wuxuu yidhi gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed khiyaamo qaran buu sameeyey waana in xilkiiyo maamuuskaba laga xayuubiyaa dhibaatada laascaanood ka socotana isagaa sabab u ah buu yidhi wasiirka warfaafinta saleebaan cali koorane wuxuu yidhi gudoomiyaha golaha wakiiladu waa qarandimis toosa marka waxaan la yaabanahay miyay dhammaatay kala dambayntii aryaaga booso burcahee waxa ka dhaca nooma sheegtide xaad hargeysa iyo laascaanood ugu meeraysataa waraari caddeeyaa laysla gaarayaa la yidhi dadka degaa dhinacay xigaan warkalamaanay waxaan dhihi lahaa gobolka sool somalilan buntland soomaali weyn shabaab uma qaybsamee talaha loo laabo aryadhaha aniguna muqdisho waxaan dhihi lahaa eh. dawlad shabaab eh. iyo alweero eh. islama joogi karaana talaha loo laabo wargooyin anugu jigjiga waxaan odhan lahaa oromo tigree soomaali ogaadeniya ma wada ahaan kartee talaha loo laabto waan anugu jabuuti waxaan odhan lahaa dimuqraadi baanu nahay hal xisbi baa iska haysanaya ma wada socon kartee talaha loo laabto waranu buntland waxaan odhan lahaa qabsannay iyo hooyadii federaalkaan nahay isma qabatee talaha loo laab aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how adoo qaaraan ahay qaabiil uqaylaadhaami maaquurxoon adoo qaaraan ahay qaabiil uqaylaadhaami maaquurxoon war kalemaanay warmaysiine soomaalidu intay isku mashquulsaneed badooda waxaa laga dhigtaa layidhi qashanqub khayraad wixii ku jirana waa la xaalufiyaa la yidhi hadde hadda xeebta degmada cadale waxaa lagu arkaa la yidhi fuustooyin waaweyn oo wax ku jira aan la oqon waxaana laga baqayaa haraaga sunta warshadaha inay tahay hadday fukadaanna inay dhibaato geystaanaa laga baqayaa marka soomaaliyay sidaannu tala maahane talaha loo laabto wargooyin war ma haysaane doolow dagaal ka dhacay taliya hele boodhka lagu dilay dad kaloo badanna waa ku dhinteen waxaana la yidhi dhibaatadu waxay ka dhalatay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saraakiil horey loo dilay dad loo qabtay kiiskooda daba joogtay ayaa qaar xamar u soo wareejinaysay kadibna dad beel ahaan u abaabulan baa weerar ku soo qaaday elboorka hede sidaasba dagaalku ku dhacay baa la leeyahay waa ma jubbaland baa soo faragelisay war kalemaanay war ma haysaane bal hadda waxay xaflad soo dhowayna ah u sameeyeen ekas ekesweriya abukaate haddana ah dhowraha guud ee qaranka abukaate axmed ciise guutaale war abukaate axmed ciise guutaale waa iska wareejiyey maamulkii warbaahinta mustaqbal marka saxaafadda soo dhowaynaysa saxafi waaba uu ka baxay maxay ka rabaan war hantidooda in xabaaro xisaabu xil ay ku soo baxdo inay ka baqayaan sooma dhici karto oy iska maslaxaynayaan war waad falantahay hantidhowrka guud waxaa laga rabaa inuu baaraa waa hantida ummada hantida gaarka ahina waa ka madax banaan tahay saxaafaduna saaxiibtinimadii iyo wada shaqayntii horey xafladda ugu sameeyeen war saxaafadna mayn aamini wala ku sheegaana waan in sheegayaana war waa ognaha xusne inuu baydhabo idaacad ka furtay waar kuu sheekeeye kaa sheekeeye ha sheekaysan war ma wax lagaaga soo sheegay beertii xurriyadday maraa caafimaadiyo guri laysku bantaay baxsanay hargaysaay ka gudoomay baaqimuqdisho muqdisho nala hadashay baa tidhi masasiyahaa laqba idhaxmiranayay tidhi fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jiray waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan geyse intaan barnaamijka midlaceyna ku kulmi doonna saaxiib waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo fadhiga dacwod ruuxalay fiidkiin falaaraha la ganay wuu iidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay kasoo iri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada fadhid baa dacwadu xalay fiidka iyimi fallaadhaha laganay wuu jaban dhagahayga oo furan hurdada faydka soo iri arinagu fogatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada falka adag umuurahan wadafada haddase kala furfuro daboolka danka faydo kala furfuro daboolka danka faydo cidda nagu taaganoo anaga fadhi nooma yaale babyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo anaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fikir seexan waaye intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye howlo maxay talo iga firdhiidhay maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakadu igu faartay maxaan isfaroo intayda faruurta intaan qaniinay falaad iyo ciilislaway waxaan fikir seexan waayey intaan soo sara fadhiistay intaan dib u faa maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyay hawlo maxay kaloo iga fidhiidhay maxay buro ila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuurta intaan qaninay faalaad iyo ciilisbaabay fadhidha nagu taaganoo ilen fadhi noomayaaleed badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha فتح المرا فتح المرا قد يخوف فتح المرا alifaahio rabba faxanu jire hawada aan ka faali tusiya foolaan arkaayo fadbaabay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalaxeeda saadaashu ma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana cali faahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faaliye tusniyo foolaan arkaayo fadbaan bari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo fala laxdeeda saadaashu ma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farintan kuu laaqimay inaad fidisay ahayede haddaad la fadhiisanayso farintan kuu laaqimay inaad fidisan yahayeede haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale dabyahow faataxada maraha fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale dabyahow faataxada maraha فاتح ذمر فاتح ذمر قد يخوف فاتح ذمر anigu barka aan fidhay anigu aan fiidkiso wixii hare fogsadee adigu faygaa isaag filkaa kahar filkaa kahar waa habaa anigu barhka anfidey anigu anfiikiso wixii hare fuqsadey adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa warhoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oka foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warway arrimaha ka fiirso daantiina waco ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay xaashii faro ay gadoontay raadleeda ku foorarteen miyay talo fara ka haaday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaa intaad finjiriirsanay caashiiyo faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka hadhay intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan

fida nagu taagano ilin fadhi numa yaaleeyo dabyahow fataxada maraha